العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد xashirkan waa kii شhanaad ee ka mida min kitaab الفaraa'id kitaabkii dhaxalka min kitaab الminhaaj waxaa inoo dambeysay aabbihii ama fasalkii ku saabsanaa fii bayaani irثi الأsuul waalidiintu waxay dhaxlaan iyo waalidiintu qaabka wax u dhaxlaan alabu waاljad wاlum aabbaynu soo maray waxaynu ku joognay awowgii <clears throat> waاljaddu awowgu kalabi aabbuu la mid yahay ilaa hase yeeshee anna alaba aabbuhu yusqiطu wuxuu ridaa oo dhaxalka u diidaa alikhwata walaalaha lab iyo wاlakhawaati walaalaha dhadig waljaddu awowguna ma ridee yuqaasimhum wuu la qaybsadaa xoolaha in kaanuu hadday walaaluhu yihiin liabawayni aabbiyo hooyo meydka ay la wadaagaan aw liabin ama aabba ay la wadaagaan meydka walabu aabbuhuna yusqitu wuxuu ridahayaa umma nafsihi hooyadii buu ridahayaa isaga qudhigiisa hooyada dhashay buu ridayo xijaabahayaa walaa yusqituha aljaddu awowgu ma ridi karo aabbaha hooyadii marka sheekhu wuxuuna yidhi awow wuxuu la mid yahay aabbuu la mid yahay axkaamtoo dhan buu la wadaaga fi jamiici maa mara wixii soo maroo dhan ayuu la wadaagaa inuu markaas walada umka xijaabo inuu sudus qaato markuu wax farad ku qaadanayo inuu casaban noqdo inuu mxuu ahaayey ibnulakha iyo adeeraha iyo wixii la halmaalo xijaabo marka hawshaasoo dhan buu la wadaagaa masaa'ilu marka awuu kaga duwan yahay jadka cafwan aabbuhu kaga duwan yahay jadka ayuu sheekhu tilmaama wuxuu yihi aabbuhu wuxuu ridaa walaalaha meydka walaalihii lab iyo dhadigba wuu xijaaba aabbuhu laakin awow ma xijaabi karo calaa madhabi zayd ibn haabit iyo culummadii ku raacday midda labaad oo awowgu la qaybsadaa waanu gaari doonaa waa qayb ka ah de la wadaagayaa walaalaha laxmigaah iyo kuwa liabkaaba wuu la wadaagi doonaa oo hadday wadaagu u khayr u ficnaado mxuu aha min ulu اlmaal iyo iyo sudus iyo muxuu ahaayey uu oga khayr bato masalada labaad uu kaga duwan yahay aabbuhu awowgana wuxuu yihi alabu yusquطu uma nafsi aabbuhu hooyadii wuu xijaabaa maxaa yeelay liannahaa adlad bihi hooyadu aabbay ku soo dargelaysa waxay leedahay maydkan meesha yaalla wiilkaygii baa dhalay hooyey anaa taagane iska dhaqaaq buu leh qaacidana waad soo marteen kullu man adlaa biwaasitatin saqata biha ilaa walad alummi iyo wixii la raaciyeynu soo maray in aabbuhu marka hooyada uu xijaabayo waa madhab laga wari zayd ibnu haabit iyo cuثmaan ibn cafaan iyo cali ibn abi aalib saxaabadaasaa laga warshaa waana madhabka ay shaaficiyadu aimo badan ku socda laakiin awowgu walaa yusqituha aljaddu awowgu ma ridi karo awow wuxuusan ridayni hadde waa umal ab aabbaha hooyadii awowgaa ma xijaabi karo maxaa yeelay adiga adiga aabbaha muxuu ahaayey adiga hooyada aabbaha hooyadii baan u jeedaa waa awga xaaskiis ayda sooma haddii luu yidhi aabbuhu hooyadii wuu xijaabayaa lanna asigii baaba taagan laakiin aabbahaa hooyadii aabbaha hooyadii awowgaa ma xijaabi karo adil waa maxay way siman yihiin lanno aabbaha hooyadii waa awowga xaaskiis <laughs> meelkaa markaa u dooni marka ma xijaabi saas muhiimaddu waxaa weeye walaa yusqiطuhaa aljaddu damiirka waxaa loo celi maxay waa umu labi aabbaha hooyadii waa awowga xaaskiisi waad haddaba adugu fiiriyo adiga aabbaha hebel buu ahaa aabbaha hooyadii hebel baa qabahad soo intaban maaha <laughs> dharankaas wey marka saasuun u xijaabaynin لأnnahu waa zawjadiisi walam tadlu bihi waana xaaskiisii asaguna ma aysan ku soo dhowaanin marka sabab uu ku xijaababa ma muuqato masalada hore ee walabu yusqiطu uma nafsihi waa masala khilaafiya masala khilaafiya weeye kutubta a'imadaanada madhab shaafici badankeedna ka mas'ala musallama ayay u sheegaan markay iska ogow khilaaf culus baa ku jira khilaaf culus baa ku jira Eh, alimaam eh, eh, sayidina cumar bn khaaab iyo ibn mascuud iyo cimraan ibn xusayn alkhusaaci abu muusa alashcari bilaal ibn abi burda oo abi musawilu uu yahay ah ayib kulligood waxay qabaan in aabbuhu uusan xijaabi karin hooyadii waljadda tariu maca xayaati ibniha tarik sudusa wabnuhaa xayu wiilkeedii oo nool ayay dhaxlaysaa walabu yusqiطu umma nafsihi ma qabaan saxaabado badankeed cumar ibn mascuud cimraan ibn xusayn abi muusa alashcari taabiciin badan baana sidaa ku tagay a'immada fiqiga iyo taabiciinta qaba waxaa ka mid a ah, qaadi shuraxi bilaal ibn abi burda ka mid ah jaabir ibnu zayd abushacaa loo yaqaana ee taabiciga baa ka mid ah ibraahiim annakhaci baa ka mid a ah, xasan albasri baa ka mid ah cubaydillahi bn xasan alcambari alqaadi ah. kale waa madhab alxanaabila ariwaaya araajixa axmed bn xambal baa qaba isaaq bnu raahuuya alimaam ibn mundir markuu qadiyadda ka hadlay oo isbarbardhigay madhabkii zayd ibnu haabit iyo madhabkii saxaabadan kale suu u waday u niqaashay wuxuu ihi wa bihi waa maxay أنa الأba laa يusqiطu uma nafsihi ma ridi karo mada karo sidaas marka aimadanada shaaficida wadaadkaasa ku tegey xadiiث baana la wariyaa in aabbuhu hooyadii uusan xijaabi karino ay ka garab dhaxlayso fii jaamic الtirmidi kutub الsit xadiidkaasaa fii jaamic الtirmidi ku yimaada النبي صلى اه عليه وسلم wraثa jadة وabnuhaa xayu ayaybu nabigu sudu siiyey wiilkeedii oo nool ضacfiba xadiikaa ku jira si kastaba noqotee masaladu masalo naqli ma aha aayad qur'aana lama hayo xadiidna ma jiro صaxiixa ijmaacna ma jiro haddii qiyaaska loo laabtayna wadaadahan ibnu mundir ka mid yahaad moodaa inay xoog badan yihiin qiyaaskay daliishadaan waxaa weeyey أنa الjadda awowgu laa yaxjubhu ilا اlأb wakadalika الjaddaةu laa yaxjubha ilى اlأm qiyaaska faraa'idka iyo dhaxalku sidaa wayay dheheen ayeeyo waxay ka imanaysaa xag hooyo awowna wuxuu ka yimaadaa dhinac aabbo mata mise maaha marka awow waxaa riixoo darka ka qaada dhaxalkana ka qadin kara uun aabba inuu taagan yahay markuu soo yidhaahdo meydka meesha yaalla aabbaanu ahay aabbow anaaba kaa sukayo taagan buuliga aabba kale ah jihatulubuwa anaa ku daaqahayee kaar kale miyaad wadataa maya aabbanimaan wataa anaa taagan meydna laba aabba ma dhaxlaane iskaga leexuu leeyahay ayeeye laakiin maxay ku socotaa hooyanimay ku socotaa jihatulumuuma waa inaga soo marray jamaaca min ahli اcilmi min aslf inay yidhaahdeen aljadatu cinda faqd اlummi waxay dhaxlaysaa ulu wixii hooye sudus geyn jirayba ayadna sudus geeya marka hooyo ulu qaadan jirtana ulu bay qaadan haddaan lahaynin hooyo oo waxay ku fadhidaa kaalinta hooyo hooye haddii la waayo meydka hooyada dhashay haddii la waayo waxaa hooyo u ah ayeey marka waxay leeya kamaa ana aljadda laa yaxjubhu ila اlab fakadalika aljaddatu laa yaxjubha ila اlummu warkaa inaad garateen baan u malay faahfaahin dheera ninka baahan alawsat libni mundir kitaab aad u qiimo badan wey hadda laga daabacay weli naqsi baa ku jire mujalladka toddobaad afar iyo lix baxdigaa ka akhriya waa baxdi adugu isku hayo muhiimadda aan ka rabo waxaa weeye mas'aladu inay khilaafi tahay ogaada oysan ijmaaci ahayn mujalladka toddobaad afar boqol toban iyo lix daarulfalax dabcadeeda ha laga fiiri inta ay aan kaga tagna awow furuuc badan baa iman doonta in sha allahu tacaala sheekhu wuxuu yidhi wاlabu aabbuhu fii zawjin aw zawjatin waabawayni yarud اlأuma min الثuluث ilى ثuluث الbaaqi walaa yarudha اljadu furuucdii ay ku kala duwanaayeen awow iyo aabbo labaynu soo maray mid saddexaadna waa muse saddex baynu soo mar labaan soo mar laba farac walaabu aabbuhu fii zawjin islaan dhimatay oo ka tagtay ninkeedii fii zawjin ay fii qadiyati zawj aw fii masalati zawj ayib aw fii fariidati zawjin waxaa doonta dhehe zawj islaan baa dhimatay ninkeedii ka tagtay ama nin baa dhinto wuxuu ka tegay zawjadiisi iyo waa labadii waalid ee dhashay yarudu aabbuhu waa celinaya alummu hooyadu ka naqhayaa min aului saddex meelood dalool buu ka qaadi oo wuxuu u celinhayaa ilaa ulu اbaaqi zawj iyo zawjo wixii ka soo hadhay uludkood inay qaadato walaa yarudda hooye ma riixi karo aljaddu awow ma riixi karo ulumaal kama riixi karo ilaa ulu baaqina uma riixi karo ayb idanta waa maxay baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii iyo hooyadeed iyo hooyadu aabbuhu waa maxay hooyadu hadda farac waaritana meeshii ma joogo walaala tacadudana ma joogaan maxay u fadhidaa ulu hooyo walad weyday walad waladkii weyday walaala tacaduday weyday ulu la wayla cataisla majiirtay waa loo jeedo dhiba ma laha aabbuhuna markan oo kale muxuu leeyahay kaar sidayaduba la yidhaahdo farad markan kuma shaqeeye lambarkaygu casabuu leeyahay xilligan ayada casabuu ka kacahaya zawjku marka waxaan leenahay lizawji الniصfu walilumi الثuluثu famaa baqiya falilabi marka asl masla maxaan leenahay min sita iska dhowaa meesha inagu sokaysee ay masaladu ka asaxayso kana dhismayso ayib lix maxaa unis ah saddex zawjka balse hayna dhaafee saddexdaa soo hadhay madabjumhuur baan soconahad saddexdaa soo hadhay baan qori ka siinaynaa uluulbaaq ulu maa baqiya min azowj saddexdii zawjka ka soo hadhay ulukeedii ka masalo cusub baad ka dhigi oo waxaan leenahay wiilkii dhintay ama gabadhaadi dhimatay zawjkeeda ka tag waxun kaaga tagto hooyoy saddex qori bay ka tagtay qori adaa iska wariahu abawaahu faliummihi ul ulkaadi aado labada soo hadhayna aabbuha ku caliya qubaan leeda hooye waxay haysataa marka aslu masala loo fiiriyo waa sudus aslu masala hooye marka loo waxay haysato lix qoriba waxay ka haysataa hal marka zawjku wuxuu soo reebay loo eegana waxay ka haysataa ulu uluulbaaqi taasuu sheekhu ka hadlaaya masalada kale oo hadduu meydka meesha yaal uu yahay zawj oo zawjo ay joogto zawjadu maxay leedahay rubuc labada waalidna ulu bay leeyihiin aabbuhuna de waa casaba in sha alla ama maa baqiya qaadan iska dhi aslu masle waxaan leenahay meelay ka baxdo ulun ka baxo rubcna ka bax maxaa ugu sokeeye labiyo toban labiyo toban maxaa u rubuc ah saddex ha la siiyo zawjada maxaa soo hadhay sagaal maxaa u ulu ah saddex hooyada ha la siiyo waa ulu maa baqiya bacda الزawja lixda kalena aabbuhu aska jujunsado taasay masaladu ka hadlaysa walaa yaruduhaa awowgu ma noqo hooye ulubaaqi kama ulumaali kama riixi karo oo ilaa ulubaaqi ooma riixi karo aljaddu awowgu waxaa lakoo lagu kordhiyaa saddex farac masale miyuu sheegay imaamku mise saddex buu sheegay mise afar buu sheegay waa saddex masalaad moodaa saddexdaa masalo waxaad ku dartaa oo awowgu iyo aabbuhu isla dheer yihiin aabbuhu laa tariu macahu ilaa jaddatun waaxida aabba meesha hadduu joogo warasada meeshaa joogtana ayey ay ku jiraan ayeeyooyin hal ayay keliya unba aabba wax la dhexli karta waana ayayda ka timaada xagga hooyada maydka maydka meesha yaalla hooyadii hooyadeed iyada dhankaa ka timaada unbaa aabba wax la dhaxli karta tii xaggiisa ka imanaysa soo inagu soo maray ma aha wاlabu yusqiطu uma nafsihi wa calىa madhabi zayd ibnu haabit radi allahu tacaala canhu iyo saxaabadii ku raacday iyo muslimiinta ku raacayba taana iskaga ama aljad waxaa maciisa la dhaxli kara hadduu jad soka yahay labaa la dhaxli karta ayay ka timid xagga aabbaha iyo mid ka timid agga hooyada hadduu aabbaha awowgii yahay saddex baa la dhaxli karta awowgaa aabbihii hadduu yahay afar baa la dhaxli karta mar walba awowgu u fogaado ayayaha la soo dargelina way badanayaan way badanayaan marka aljaddu yariu macahu markay u yar tahay ay nool yihiin jaddataan aw alaa aw arbac ilaa wax ka badan masale oo lagu daro waxaa weeye alabu yariu biاlfardi wa bاtacsiibi ijmaaca laakiin awow khilaaf baa ku jira wa fi ljaddi khilaafun inuu labakaarla yahay awowgu oo marna casabo wax ku qaato marna uu faradnimo wax ku qaato muran baa ku jira afartaa masalo yaan hadda kole xusuustaa aan ku dayno an aan dhahna waa shan soo saddex matniga iyo labadaas wa bilmunaasaba meesha uu sheekhu ku leeyahay awowgu hooye ma riixi karo ayadaa ka xoog badan cumar bn khaaab amiir muminiin iyo mascuud kaanaa laa yufadilaani umman calaa jaddin cumar bn khaaab iyo ibn mascuud waxay qabeen hooyo laga fadili mahaya awow sayidina cumar ibn mascuud kaana laa yufadilaani umman calaa jaddin cabdirasaaq baa wariyey fii musanafihi ibn abi shayba fii musanafihi marka qadiyadda marka walaa yaradahu ljadu marka waa masale ijtihaadi ah ijmaac ma jiro wa tariu waxaa dhaxasha minhunna ay min aljadaad ayeeyooyin xaggooda waxaa dhaxaal wax ka qaato oo dhaxalo oo darka soo gala ummu lummi hooyadaa hooyadeed meydka meesha yaalla hooyadii hooyadeed baa wax dhahasha iyo ummaatuha hooyadaa hooyooyinka sii dhalay hooyada hooyadeed hooyadeed hooyadeed lixaad toddobaad haddayba cimrido intaa la gaadhsiiyo way soo dargeli ummahaadkii almudliyaatu ku soo dhowaanayay biinaain dhadig khullasin soolamo oo barax tiran kaxeeba weligaa ayib hooyadaa hooyadeed hooyadaa waxaa dhashay cambaro cambara waxaa dhashay xaali xaali xaliimaa dhashay xaliimana isniina isniina cibaadaa dhashay cibaada hadday meesha taaganta maxaan leenahay dhaxalkeeda way qaadanaysa ayb almudliyaatu ku soo dhowaanaya biinaain dhadig khullasin soolamo oo ka maran lab inuu meesha soo galo inuu lab meesha soo galo taasi waa hooyadii ka iman ayadii ka imanaysay dhanka hooyo intay doonaba ha gaadheen waxaa kaloo wax dhaxla xagga ayooyooyinka wa ummul abi aabbaha hooyadii baa dhaxasha iyo wa ummahaatuha ayadaa aabbe hooyooyinkeed waa ayadaa aabbaha de ayadaa dhanka aabbaha ka timid ayadna hooyooyinkeed hadday joogaan tii sokona ay meesha ka baxdo oy dhimato waxaan leenahay wax kaa xiga male darka kusoo dhowow waa calaa ra'yigeenna wey ra'yi jamaaca min asaxaaba wa taabiciin ku tagena waan soo maray ana aljadda loo eegi maayo qurba iyo buda waad soo marteen ayay meelay ku timaadaba mar hooyo xijaabta haddii la waayo oo ummulmeyid aysan noolayn ayay yooyinku toban ha gaadheene dhankay doona ka yimaadeen qurba iyo bucda min jihati alab iyo min jihati um kulli waa la dhaxalsiin loo qaybin suduska baynahum bisawiya waad soo marteen bay la soo sheegin rayigaa haddee somayna soo sheegin ra'yigaa waan soo sheegnay igu soo celin hawshaas keenna hadda aan marayna way isreebahayaan sudinka soo maray ayayda xagga hooye ka timid marna ma dhacdo waad soo ayay iyada xagg hooye ka timid marna ma dhacdo waad soo marteen waxaan ridi kara hooyo ayeeyada xagga aabba ka timid waxaa tuuri karta ayeeyada xagga hooye ka timid hadday ka dhowdahay taa waad soo marteen laakiin ayeeyada xagga aabba ka timidee dhow ma tuuri kartaad soo marteen ayeeyada xagga hooye ka timidee fog matiga taa ku soo marteen ay ugu soo celina middaas tayib waxaan ka hadlayaa madaahibta kale iyo fuqahada saxaabada ra'yigooduba wax idinka tilmaamayay wa ummahaatuha hooyooyinkeedna kadaalika sidaasoo kale weeye yani almudliyaatu waxaa wey biabiljad muxuu ahaa umulabi weeye aabbaha hooyadii hooyadeed hooyadeed intay doona gaadho ayadna waa dhaxlaysaa ayib ama aabbaha aabbihii aabbihii hooyadii hadday timaadana hadda waajidatlab wey waa taagan tahay ayada xagga aabba ka timid ayadna meeshu ama xagga aabba khulasa ha tirsato ama inaad khulasa ha tirsato ayadna waxbay dhexlayso marka isaguna kadalika waa maxay biinaain khulas buu u jeedaa wa umu اlabi wa ummahaatuha almudliyaatu kadalika ay biinaain khulas haddaad doonto kadalika ab baan joognaa waxaad tidhahdaa almudliyaatu kadalika bidukuurin khullas intuba isdiidi maayaan inkastoo tafsiil iman doona insha allahu tacaala wakada oo hadda marka kadaalika saan isku weydaarino taa hore sobinaadka khulas ma ahayn ayadan xagga aabba ka imanaysaan waxaad tidhahdaa almudliyaatu bidukuurin khulas aabbaha aabbihii awowgaa ah aabbihii awowgii labaad ah hooyadii hadii la hela maan leena ay dhalaysa wakada waxaa wax dhaxla ummu abilabi ummu abilabi aabbaha aabbihii hooyadeed waa tii horen miaalin towr marka aan ku dayno umilabi ummahaato aan ku dayno inaad khulas kadalika markaan iswaafajino biinaatin khulas wey ayib siaan tan dambe oga ayadna aabbaha aabbihii hooyadeed waa ku dhaxlaysaa aabbaha hooyadii hooyadeed hooyadeedna waa ku dhaxlaysaa hooyadaa hooyadeedna waa ku dhaxlaysaa waa maxay mid walba waa waa mid ku timid ayay xagga aabba ka timidoo ina dhadig khulasa ku timid iyo ayay xaggooya ka timidoo inaad dhadig khulasa ku timid tanna waa maxay waa ayeeye laba aabbo soo maraysa rag soolama ay soo maraysa wakadaa ummu abilabi aabbaha aabbihii hooyad hooyadii marka waa maxay waa awowgaa hooyadii soo sidaa maaha awowgaa aabbe hooyadii weeye soomaalidu mogta ma cimrado wixii hore barba hadduu yar dheeraado wuu ku adkaanaya xisaabta horen ka tegay maxaad u sheegi weydeen mise idiima qorraba waliljadai ayada waxaa u ahaaday asudus wakadaljadaatu cibaarada maana arin ma aqaan wadiamusten baan u malay waliljadai ay waxaa u ahaaday asudus lix bay qaadataa wakadaljadaatu ayayuna waa qaataan axaadiia bilmunaasaba ku timid fii tawriit اljadda badankeeo dacfi baa ku jira xadii aw xadiiayn baa ka oo xoogow shirka la keenaa laakiin muctamadka mas'aladu waa ijmac saxaaba asaxaaba iskumaysan khilaafin ana اljadata tarit الsudus inay sudus qaadan ayay oy wax dhaxlayso muran kama jiro waxay isku mandhaafeen keliya ee taabiciin iyo culummadu isku mandhaafeen ayeeyo sudus inay qaata garanaye ma ka badsan kartaa oo ulu ma qaadan kartaa iyo goormay dhacdaa inaha khilaaf baa ku jira xadiidkii marka qabiisa ibnu duayb can abibakr iyo kii burayde iyo axaadi dhowra ku timaada marka dacfi baa badankeed ku jiray inqiaac hal xadiid baa ka sugan ayb oo wadaaddo taxsiiniyaan laakiin ijmac صaxaaba nagu filan ayb sheekhu wuxuu yihi waxaa kaloo dhaxla wa umu اljdaadi wakada umu abilabi wa umu اljdaadi fowqahu wa ummahaatuhuna cala اlmashhuur ayooyinka wax dhala waxaa ka mid a umu اljdaad awowayaasha hooyadood awowayaasha haddiiba la helaad awowayaasha hooyadood baa la helay aabbaha aabbihii aabbihii hooyadii baa la helay awowgaadii labaad hooyadii baa taagan awowgaadii saddexaad hooyadii baa taagan awowgaadii afraad hooyadii cimri dheer ayagu maxay ahaayeen um اأjdaadi fowqahu oo fowqa um ee abilabi ahde kasii ka sarreey iyo awowga awowyaaha ayeeyinkood hooyooyinkood haddii la helo calalmashhuuri ah haddaan qabsanno maxaa yeele kulligood waxaa ka dhaxeeya kullu jaddatin adlad biwaariin tariu qaacidadaasay leeyihiin ayay walbo ku soo dhowaata waaria wa dhalana way dhalaysa ila maqaamkiisa tageysaay waad soo marteen usuushu haddii furuuci la waaya booska furuucda imanaya kadalika alfuruuc haddii usuushii la waayo booska usuushay tegaya ayib haddii marka ajdaadii iyo aabaadii la waayo ayadu waxay ka raamsan booskii wiilkeeday tegi halkaasay ku urursanaysaa kullu jaddatin adlad biwaariin tari ayib tii bay ku socotaa wakada waxaa lamida ummu abilabi baa lamida umm اajdaadi baa lamida oo fowqahu midkaa kasii sarreeya kii hore hadde kii hore soojad ma ahayn ummu abilabi soojad ma ahayn jad waaba la sheegay maxaad ujeedaa wadaad inaad dhah diidanyo maya waa jadkaa kasii koreeya asna hooyadihii way dhaxlaysaa wa ummahaatuhun hooyooyin kasii fogaabaa dhaxlaaya cala lmashhuuri haddaanu qabsano qowl waxaa jira odhanaya waxba dhaxli maaya mar hadday halkaa gaadhaan sheekh wuxu uhi wadaabiطuhu daabit اljadaati اlwaariثaat ayooyinka wax dhaxlaa qaacida kuu urinaysa waxaa weeye kullu jadatin ayay walba adad ku soo dhowaata bimaxdi inaaثin dumar soolama ah aw dukuurin lab soolamo oo barax tiran aw inaasin ama ku soo dumar ilaa dukuurin labna u mara tariu taa way dhaxlaysaa iska dhibyar tahay kullu jadatin adad bimaxdi inaasin waa iska dhibyarta waa hooyada hooyadeed hooyadeed hooyadeed intay doon ha ama ha ama ha way dhibyar tahay tan dambana kullu jadatin adlad bimaxdi dukuurin adna waa iska dhibyar tahaade aabbaha aabbihii aabbihii hooyadii ha sii socoto aw tii saddexaad kullu jaddatin adlad biinaain ilaa dukuurin darka marka hore waxay ku soo geli oo abtirkeeda ku soo bilaaban dhadig bay soo mari waa gabadhayda gabadheedi ama yay soo leedahay kadibna waxay dhihi gabadhaydi ee fogeyd wiilay dhashay wiilay sii dhalay weeye meydka meesha yaala xagga waxay ka soo bilowday ayb ilaa gaaris ilaa miingi waxay soo tirsanaysaa gabdhay soo mari miingi ilaa nairobina waxay soo tirsanaysaa rag bay soo maraysa waxay ku miaaliyeen muxararku asagu matnigu ku sheegaa nawowi inuu gooyoba ma ahayni waa ka ummi ummi abilabi ka ummi ummi abilabi buu hi binas muxararka ku caddeeyey waa maxay waa aabbaha aabbihii hooyadii hooyadeed ka ummi ummi abilabi laba umna sheeg laba aabbana sheeg ya awo ayadis ma aha way ka sii hooyadeed wey ayay bay u noqonaysaa waa awowe ayadii hooye saaxdhag wey ka ummi umilabi aabbaha aabbihii hooyadii hooyadeed marka maxay ku soo dhawaatay marka hore maxay soo tiri ummi ummi baan dhana soo maha abil abi haddana ay noqotay ukukaas taasi marka waa daabidkii uu ku siiyey waman adlad ayidii ku soo dhowaata bidakarin lab bayna untayayn laba dhadig dhaxeeya falaa ay falaa tariu ma dhaxlayso ayadu ka ummi abilummi nasu raafici fi lmuxaram ka ummi abilummi hooyada aabbaheed hooyadii wey awowgaa hooyo hooyadii so iskaba dhib yaro awowgaa hooyo hooyadii ka ummi abilummi baa lagu yidhi ka ummi abilummi hooyada maydka hooyadii aabbaheed hooyadii awowgaa hooyo hooyadii wey waa waxay u dhaxaysaa bidakarin bayna unsay akar waxay ku soo dhawaatay bayn unsayno xagna ayaydii baa daba taagan xagna gabadhiisiibaa agga ka ah oo mayd baa meesha yaalla hooyadii aabbaheed aabbahaas awowga hooye ah hooyadii marka aabbahan dhaxda ah muxuu u dhexeeyaa maydka wuxuu leeyahy waa gabadhaydii ilmaheedii maydka meesha yaalla wuxuu leeyahy waa gabadhaydii ilmaheedii ayadiina maxay leedahay isaga hooyadiina maxay leedahay wiilkayga gabadhuu dhalay ayaa meyd ka dhashay laba marka ninkan dhexda ku jira xagganna hooyadii baa ka ah xagganna gabadhiisii baa ka ah meydkii baana agg ka siya meydku wuxuu doona ha noqdo ama lab ha noqdo meeshuu doona ha noqdo marba hadday halkaa gaadho wey wuu dheeraan karaa ilen maogta hadda laakiin tusaaba meesha yaalla waa maxay waxaan hadii kor meesha yaalla iyadan xijaabayno waa inuu yahay ayyo ka imanaysa dhanka dhanka hooyada waa ayay ka imanaysa dhanka hooyada waaa waa ka ummi abil ummi hooyadaa baa l aabbaheed meydka hooyadii aabbaheed hooyadii mar ya isaga isaga laftarkiisa jid faasidaades may isagaaba jid faasida soo maha asagaa laftigiisa hadii la firo waajid fasid laa yarif marka middaa waxaa loo yaqaanaa ayaan wax dhahayn waa kulu jadatin adlat bidakarin bayna unhayayni falaa tari matnku shakshaa kugu sheegay inta aan iskaga tagna waanu kuu soo sheegay madabkii horeed soo marta wuxuu ahaa culumaa waxay qabaan ayaymaba dhacdaba wax la-aanna ma noqoto waxaan ridi karta hee hooyo gabadheedi faslu fii iri xawaashi wuxuu baab yahay u fasal yahay xawaashidii dhaxalkeedii xawaashida hadde waad garanaysaan waa waxaan usuul ahayn furuucna aan ahayn meydkii meeshuu ka yimidna ma aha oo dadkii dhalay aabbihii awogii iyo adeed midna ma aha cafwan furuuc ka farcantayna ma aha <clears throat> alikhwatu walaalihii labka ahaa iyo walakhawaatu walaalihii dhadiga ee meydka la dhashay abaweyne aabbana laba waalidna la wadaaghay ama ashiqada ahaa in infaraduu hadday keligood noqdaan wariuu way dhexlahayaan ka awlaadi sulbi caruurtii dhabarkaadoo kale la mid yihiin mayd baa dhintay walaalihiibuu ka tegay waraso kale ma jirto xoolihii waa qaadanayeen lawaa casabe wayna iman doontahay alkhwatu walakhawaatu liabaweyn walaalihaad hooye aabbo wadaagteen in infaraduu hadday keligood noqdaan oon la cidhiidhiyin wariuu waxbay dhexlaan ama aan muxuu ahay la qadininba ka awlaadi sulbi wax u dhexlahayaan liannahum waa casaba waana aqrab الnaasi ilى اlmeyit meyidkiina walad waarika kama tegin maca asalaam ayib ayaguna waa casabo wakada waxaa la mida walaalihii lab iyo dhadigba ahaa in kaanuu liabin haddaad aabba un wadaagtaan ayadna wariuu wey way dhexlahayaan waana ka awlaadi sulb caruurtii dhabarkaada ahayd bay la mid yihiin xagga axkaamta xadiidka ibn cabaas alxiqu اfaraa'ida biahliha famaa baqiya falwlىa rajuli dakar haddii meydkii loo waayey casabo kaleoo nimankan ka sokaysa ahlu farad kalena uusan jirin waxaan leenahay xoolaha o dhan bay qaadanayaan hadduu ahlu farad jira iyaga aan caydhayninna wixii soo hodhay qaadanayaan hadday keligood noqdaan way la kacayaan meesha casaba binafs ayb gabdhaha la socdana casaba bilkhayr bay noqonayaan ee wiilasha garab taagan haddii farac waari uu joogo oo dhadigana wixii soo haray kadib bay ku caliqubahayaan hadduu lab meesha joogo farac waarina waaba xijaaban yihiin aabba hadduu joogana waaba xijaaban yihiin aw hadduu joogana way xijaaban yihin calaa madhab abibakar calaa madhabi zayd ibnu haabit waljumhuurna ma xijaabno warku waaba iska sidaa iska dhibyaryahay ilaa fi lmusharaka tii la wadaagahayee laiswadaajinhaya mooyeen almusharaka io qoran almushtarakana waa la ariya almusharikana waa la akriya oo bismi اfaacil laga dhigaba dhibba ma laha masalo dhib badan wey laakiin waa iska fududahay waatan ahaata musharikoy maxaa ahayd waa qaacido iyo masalo la khilaafay usuushii faraa'idda qawaacidii dhaxalka ayaa laga leexday a'imadii ka leexatayna ma'khad iyo mudrak bay iska dhaadhiciyeen ay markaa u arkahayeen inuu saxan yahay wa hiya masaladaa la wadaagahayo zawjun islaam baa dhimato ninkeedii bay ka tagtay wa ummun hooyaa joogta iyo waladu ummin walaal hooye ay dhashay ood hooyo wadaagtaan iyo wa akhun liabaweyni iyo walaalkaad aabbiyu iskooyaba tihiinoo laxmi ah fa agar marka sheekhu taswiirka masalada xoogo xasri baa ka muuqda maqsuudna maaha miaal wey ayb wahiya ka an yatruka ka zawjin baa ku ficnayd waa amiladu xasri looma muujiyo ayb tafsiir ahaana looma dhigo haddaad sheegi tafsiir ahaan u dhigto ama aad xasiraan u dhigto waxay noqonaysaa waxaan suurada ka ahayn musharaka ma noqon karto oomana jeeda sheekhu wuxuu u jeedaa in la helo zawj iyo axad sudus qaata un axad sudus qaato hooyo ah ama ayay ah waladow um iyo ikhwo xagga liab ama liabayn la helo taas wuxuu u jeedo zawjun wa ummun wa kadalika jadda lamid a ah id ana kula minhuma yahud sud waad garanaysa iyo wawalada ummin wawaladaa ummin cafwan wawaladaa ummin hooyadaa laba ay dhashay oo dumaal ku dhashay ama muxuu ahaay meesh dumaal bayan ku dhalin walaalo waxaa weeye hooyo oo islaam nin kale u dhashay wa akhawun wa akhun liabaweyn wa akhawaan baa lamida ah, wa ikhwatun liabaweyn baa lamida ah. sheekhu miaal buu oga jeedaa hadda wab aragtaane haddii mayd dhintay oo zawju ka taga zawj muxuu leeyahay nis buu le ila farac walaata ma jooge hooye maxay leedahay walaalihii baa tacaduday sudus bay leedahay lix meelood meel akh lium ah akhawaan liummin maxay leeyihiin ila way bateene ulu bay leeyihiin fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi ulu soo meena soo marin hadda waa bateen nimanku idan xoolihii nis baa laga rabaa in laga bixiyo oo zawj baa rabaa hooyo sudus bay rabtaa waladaa um laba ama ka badanna maxay rabaan ulu bay rabaan ikhwadan liabaweynka walaalahan aad isku hoyuuska aabbaha tihiin ayagu waa casabo iyagu waa casabo aslu masale maxaan leenahay hadi waa lix weeye lix maxaa u nus ah saddex zawjka balse waxaan leenahay adugu cidho barakales na dhaaf bal anna inta qaraa isku hadhne aduu xidid baad ku timid hooye maxay leedahay waxaan leeyahay sudus lix maxaa sudusa qori c afar saasay ku baxday maxaa soo hadhay laba qori keliya waladaa'um walaalihii hooyada ay keentay ulu bay rabaane lix maxaa u ulu ah ku dheji xoolihii waa dhammaadeen ahlulfuruud ayaa heemiyey ama heensaday wixii meesha yaalle istiqraaq xajmulistiqraaqi qolyihii odhan jiray baa ku dhacay walaalihii hooyadaana ay dhashay aabbana kula wadaaghayo waa kuwan taagan sayidina cumar bay laba goor qabsatay daaraqudni baa fi sunan ku wariya bayhaqi musanafaadka qaybaa kaga yimaada axaawi fii sharxi macaani اlaaahaar jamaaca min alama almuxadiiin baa wariya aarka waagii u horeysa wuxuu yidhi waxba kuma hayo waldaaumkiibuu ul ku taagay zawjkiibuu nis ku taagay hooyana xuuri suduska iga abo annaga awe casabaa tiine waa dhammaan orda iska taga buui alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar waxba idima soo harin allah idiin sahlo waa damba loo keenay waagi damba fasharakahum ulukii ay qaateen waladaa'umbu wuxuu yidhi idinkoo dhan isla intiina walaalaha ah intiina walaalaha xagga hooyeah iyo kuwa aabbiyi hooyaba aad wadaagtaan maydow uludkaasi waa ka dhaxeeya bisawiya ayadoon la kala qaadayn lab iyo dhadig rag iyo dumar waa siman yihiin saasuu cumar xukumay fayushaariku اlakhu akhi liabka ahaa ama liabaweynka ahaa wuxuu la wadaagayaa fayushaarika xoogo duraan wadaadaha qaarkood fayusaawi baa ka fiican mushaarakadu waxay keenaysaa inaad wuxuun ka qaadato ma keenayso inaad wax la simato fayusaawi baa sax ah alakhu akh wuxuu la simanayaa dhaxalka waladay اlummi labadii walaala ee xagga hooye ahaa fi ulu fayushaariku اlakhu ay fayusaawi اlakhu wuxuu la simi wey akhi liabaweynka aha waladay اlummi buu la simhayaa fi الثuluثi dhaxalkuu kula simhayaa walow kaana badla اlakhi liabaweyn akhan liabaweynka bedelkiisa hadduu joogo akhun liabin walaalaad aabbo wadaagtaan keliya saqata waa dhici laha masalada marka musharaka loo yaqaano masale dhib badan weeye daliil ma laha min alkitaabi wasunnati wa ijmaaci salaf اlumma qiyaas saxiixana masalat musharaka ma alimaam ibn mundir fii kitaabihi alawsat mujaladka toddobaad ijmac buu soo guuriyey ijmaac ayuu soo guuriyey ayib cafwan aan ijmaaca masladu ku sugay aanan ku khaldin waa midda hore midda hore waman adlad bidakarin bayna unhayayni falaa halkaas inaan bararujiya ijmac buu soo guuriyey daliilka masalada marba hadday aydu ku soo dhawaato bidakrin bayna unhayayn falaa tari ijmac buu soo guuri safxadii hadda aan ku siiyena u noqon maxay ahayd mujalladka toddobaad afar boqol labaatan iyo shan wakadalika ibnu qudaama fi lmuqni mujaladka sagaalaad boqol konton iyo kowna ijmac buu soo guuriy asaguna laakiin wa min alghariib ibnu qudaama markuu ijmaca soo guuriy kadib wuxuu yidhi ilaa khilaafan shaadan oo ka yimid can ibni cabaasin wa jaabir bni zaydi wa mujaahid bni jabrin wa bni siriin maxaa dege ijmaaca u soconaya ijmac ibn cabaas diidan yahay oo jaabir ibnu zayd diidan yahay oo mujaahid ibnu jabr imam mufasiriin diidan yahay oo ibnu siriin abubakr diidan yahay ayagu waxay leeyihiin tariu ayaydaasi alatii adlat bidakarin bayna unhayn tari bay taagan yihiin ya xagee ijmaaca horeeya hadee ijmaacu goormuu dhacay sheekh cabaaso wuxuu idhi wahuwa qowlun shaadun laa naclamu اlyawma bihi qaa'ilan maanta buu hi hadda la dhihi jiray buu ogyahay ijmaacu marka ijmaacu reyme ee ijmaac danbuu rabaa inuu kuu sheego wadaadka wuxuu ku yidhi laa naclamu alyawma bihi qaa'ilan maanta wax sidaa qaba ma ogin khilaafka hore saabiq ahaan ijmaac danbaa ka dambeeyey lagu kala tago masaladaasu marka wadaadku tilmaamay amaa middan masalatmusharaka sayidinaa cumar xilligiisi unbay dhacday aahaartana daaraqudni iyo bayhaqi iyo cabdirasaaq iyo bakawi iyo kulli meelahan kuu sheego ogu laabo masale masale dhib badan weeye magacyo badan bay leedahay mar ximaariyaa la yidhaahdaa mar mar waxaa lagu sheegaa yamiyo mar waxaa lagu sheegaa mimberiyo magacyo badan bay leedahay waxaa muuqanaysa sayidina cumar markuu waagi hore xukumay in walaalaha liaboweynka ah iyo kuwa lumka aan uludka aysan wadaagaynin in zayd ibnu aabit uu la doodaybaa muuanaysa aabkadhayd ba hawhan abay ayb wadaad waay le wadaad kalaa la dooday cumar iyo mhe waa ijtihaad mustaqilo madax bannaan iyo mhe zayd baa hawsha weydiiy zayd inuu weydiiyey bay u eg tahay wadaad ansaari ah lay wadaad ansaare wuxuu dhisi cumarow marku waagi dambe uu wadaajiyey markuu u dambaysay cadamu tashriiggaa horreeyey sida raajix ah tashriiggaana dambeeyey riwaayaad qalbiyaa jiro oo yidhaahda waxaa horreeyey tashriigga waxaana dambeeyey cadamu tashriig imaamka mujtahidkana qowlkiisu kii horreeyey ka dambe in la qabsada raajixa ah. fi lusuul waad soo marteen bay la tahay imaamka mujtahidka hadduu laba qowl iyo shan qowl iyo afarba uu leeyahay laga qaadi maayo ka naasikh wa mansuukh ka naasikh wa mansukh nebi maxamed baa iska leh oo isagu waxyi buu ku socday waxyiguna kolba ka dambe ayaa la qabanaya amaa a'immada mujtahidiintu ra'yigooda isbedelaya ee kala duwan wuxuu ku dhisan yahay ijtihaad iyo dadaal iyo kolba aqoonta meesha marayso lacalla waagii u horreeyey hawsh meeshay ku dhufteen inay saxan tahay oo ay ka fiican tahay tii u dambaysay imaamku ha yidhaahdo anugu warkan dambe unbaa qabaa ka hor layma tiirinka laga dhagaysan maayo hadduu adimo aadaama laga dhagay waxaan leenaha waa qowl imaam oo mar uu ka diin dhiganayey ijtihaadna uu tusay walijtihaadu laa yunqadu biijtihaad laakiin waxaad caddayn hadduu imaamku saa u tansiisiiyo inuu aakhiru aqwaali uu yahay kan imaamu shaafici oo ka noqday jamiica aqwaali اqadiima shaafici ma isa salimin marar bay waxay siddeed iyo toban masalo wey iyo ka badan tahay inta waa la sheega waa soo marteen bay la tahay alimaam cumar asagoo halkaa soo maray zaydna asago wuxuu qabay weligiiba cadam الtashriik sayidina calina wuxuu qabaa cafwan atashriik aan dhaho zayd ibnu haabit atashriik atashriik buu qabaa in ay wadaagaan calina wuxuu qabaa cadam الtashriik saxaabada inteeda ka qowlaan bay leeyihin way yar tahay saxaabiga ka hadlay masalaة اmusharaka dhibkeedaad ogaanaysaa ka hadlay oon ka lahayn laba qowl waxaan laba qowl ka lahayn waxaa lahayaa saxaabada zayd ibnu haabit iyo caliy licumar qowlaan walicuثmaan qowlaan walimucaadin qowlaan walibni mascuudin qowlaan nin walba meelbu ku dhuftay laakiin cali wuxuu yidhi dhici mayso inaan dhexal siiyo lum uludkoodii in lala wadaago abada zaydna wuxuu ihi waa la wadaajinaya dooda ay ku doodeen waladaumku ikhwadu ay ku doodeen ama zaydba uu ku dooday waxaa weeye markii ay qadeen walaalihii abaweynkaha y waxay yidhahdeen baa la hab abaana xajaran ulqiya fi اlyam alasna biummin waaxidi waxay yidhaahdeen sayidina cumarow ama zaydow nimankan meydka hooye la wadaaga ee labada ah ama ka badan maydka xaggey kala dhasheen hooyadood baa dhashay annaguna waxay dhaheen hooyadana wayna dhashay aabbana maydkan waan la wadaagnaa maydka isku hooyo isku aabbana waanahay saan ku qadnay waxaa la yidhi idinka casabaa tiina bannaanka waxay dhaheen aabbahana tuurba bulkas iyo aabbahan hab abaana aabbahana ka soo qaad xajaran ulqiya fi lyamn weedhaa timidee xajaran la yidhi yaa xajariyo loogu bixiyey ymiye marka leyn waa filyami badaa la sheega looga macdaray ymiy halkaas ka timi wadaaddu mar kale waay dhahaan waxay yidhahdeen hab abaana ximaaran alasnaa biumin waaxidin war aabbahana dameer ka soo qaad naga badaa meydka miyaanan hooyo wadaagin mimberye waxaa loogu bixiyaa la sheegaa cumaro mimbarka saaran baa mar la weydiiyey waay minberye waa masale kaloo cali uu ka jawaabay si doon ha noqotee aduu bacyahaasay leedahay yamiye xajariyo ximaariyo minberiyo xanafiyo oo masalada aad noogu naqdiyey iyo xanaabiladu oo qowl caliyin qaba zaydkiisana diiday iyo ka cumar ee dambe diiday waxay yidhaahdeen warkiinnu waa baailun xisan wa sharcan bay dheh baailun wa sharcan amaa xisan aabbuhu dameer ma noqon karo dhagaxna ma noqon karay dheh aabbihii caruurtan dhalay dameerna ma aha dhagaxna ma noqon karo ruuxu bani aadama hadduu asagu dameer noqdo islaantina dameer bay noqonaysa caruurtina waxay noqonayaan qaylal yaryar jixshi jaxshi hawsha nimanka nagu shiday waxaa ka mid a ah, abu zayd aradubusi fii kitaabi alasraar aad buu noogu shiday wakadalika sarksi fi اlmabsuud wakadalika ibnu taymiya fi jaamic اlmasaail marka waaa w waaa laakiin ka jawaabay alimaam mudafar asamcaani fi kitaab alistilaam fi khilaaf wuxuu waxaan u jeednaa cadam markaan leenahay hab abaana xajaran ama aan leenahay ximaaran aw xajaran ulqiya waxaan oga jeednaa ka soo qaad aabbo inuusan jirin miyaanan hooye wadaagin baan u jeednaa dameernimada aad ku dhegteen iyo hawlaha naga badaaya taa laftirkeedu waa khaa oo almawjuudu laa yujcal kalmacduumi fi اlasl shay taagan inuu nas sharci ah ka soo qaada macduum mooyeen ama ijmaac lamaga dhigi karo hunaaka qaacida fiqiyo jirta in taqdiiru اlmawjudaati kalmacduumaat wاlmacduumaati kalmawjuudaat laakin waa biاnas wbidaliil hunaa waa maxay oday taagan ya waxaad leedihiin waxba yahay ha laga soo qaado ma dhici karta hadi hada waa baطilu xisan ama sharcan nasku wuxuu ihi alxiqu اlfaraaida biahliha famaa baqiya falwlaa rajuli dakar faraaishu waxaan haleeshiinay hooyo waan siinay zawjkina waan siinay walada umna waa u dhiibnay wax soo hadhay ma jiro maxaa lagu yaqaana casabo marna afna afka buuxsaa marna ay afka ciidda daraa marka tii un baa taalle maxaad meesha aad wadaan halkaas almuhim saa darteed cadamu tashriigu waa qowl اlimaam الshaafiعي wاlxamdu lilah calى dalik masale sidaa u qalabsan saana u daciifsan imaamku qowl labaad uu ka yeelan waayo xoguu culays bay aniga ugu haysay laakiin waa qowl imaam الshaafiعي waxaa soo guuriya alimaam abubakr ibn laal wadaaliga min aimata shaaficiya ah waxaa ku tegey oo doortay abulxusein ibnu labaan aclam الshaaficiyati wa culamaء اlmuslimiin ba waliba la sheegay fi اlfaraa'id kitaab ijaz afan alijaz fi اfaraid waana la daabacay lakin wali aanu meheli waxaa doorto yidhi wabihi naquul ibn mundir inkuu u garqaaday ciidankii oo safay iyo wuxuu yidhi wabihi naquul ah walaada-un baa iskale uludka axad la wadaagi kara ma jiro ikhwaduna way dhaceen allah u sahlo sidaa waxaa ku tegey annaga shaaficiyada wali hadlahayaaye alustaad abu mansuur waxaa kaloo sidaa ku tegey abukhalaf aabari waa aimadaanadii baan ka hadlayay islaamka kale haddii la eego sidaa waxaa qaba ibn mascuud abi muuسى aلأشcari muعaad ibnu jabal cumar dee qowlkiisi kale waa garanaysaan bay la tahay cali ibn abi طalib asago aan laba aflaynin taabiciinta shacbi shurayk اqaadi yaxya ibn aadam الqaadi nucaym bn xamaad abu hawr fuqahada kale cubaydilah bn xasan alcambari a'imadaasaa ku tegey faahfaahin dheeraada iyo tafsiilka alawsat libn mundir mujaladka toddobaad afar boqol sideed afar boqol iyo sideed halaga muraajaceeyo haddii taasi lagu dagaalamay xisan waan sheeg laakiin sharcan say ku khaldan tahay sharcan waxaan sheegnay xadidka ibn cabaas nuquud baa lagu keenay marka madhab اljumhuur jumhuur adoomaba dhigi kara ile xanafiye iyo xanaabila meel maray annaga iyo maalikiyada dhinka maray laakiin saxabaduna waa kala jabeene aimaduna waa kala jaban yihiin ra'yiga qowlka imaam shaafici qadiimka ibnu labaanna uu doortay ibnu mundirna ku tegey ustaad abu mansuurna uu doortay abu khalaf aطabrina uu doortayba annaga shaaficiyada min xayu daliil xoog badan min daliil laakiin min xayu naql qowlkaasi waa qowl hariib ah ee hore odhanaya musharaka ma jirto odhanaya ariib nuquudda lagu keenay saddex naqda aan idiin sheego saad u garataan culamadu waxay isku waafaqeen ijmaaca wey hadduu ruux intuu dhinto hal waladauma uu ka tago iyo labaatan ikhwa ashiqa ah asl masla waa maxay ruux baa dhintay wuxuu ka tegey walaalkii hooyo iyo labaatan ama shan iyo toban walaalo xagga hooyo aabba ka wada dhasheen asl masla waa min sita sudus balsi waladaawamka keligii ah maxaa soo hadhay shan labaatanna u qaybi ayaga u taallaa yaa ka hadda kale xoolo badan lam yaqul axadu min culamaaءi اlmuslimiina ana اlkhwaة اlashiqاء اlcishriin yushaarikuuna walad اlumi fi sudus haddana waxaa darka caba meel cidla yaalla labaatan wiil may maxaad u dhihi weydeen meeshanna hab abaana xajaran aw ximaaran alasna bimin waaxida ma shaqayso ligiibaa xoolihii lixda boqolha boqol kun buu la kaca shan boqoloo kunna labaatan nin ha loo qaybiya maxaa ku saagaagkiiba waxaan cushur u dhannayn wuxuu qaatay ninkii keligii ah waladaamka taa waa lagu keenay ijmaaca waa jira ayib waxaa kaloo jira haddii ruux dhinto oo uu ka tago ikhwa ashiqaa ah, aw liab maca albinti aw ilbanaat nin baa dhintay wuxuu ka tegey laba gabdhood oo isagu dhalay iyo walaalihii xagga hooyo xagga aabboo fara badan iyo walaal hooyo walaalihii gabdhihii ugu dhalay meydkaasi maxaan leenahay uludayn ha qaateen wixii soo harayaa qaadanay walaalaha ashiqadae xagga hooyii xagga aabba kaga dhashay meydka waladaawmna wuu dhacay de wuu dhacay markaan asagu muudhaho hooyada muxuu ahaayeyso nimankan aad dhaxalka siiseen ma isku hooyo alasna bimin waaxidin aabbaha aniga dhalay ee dumaalshay u dhalay ee reer hebel iga badaaya laakiin nimankan miyaana la wadaagin hooyo asagu marka walaadama nimanka lagu daro oo la dhexelo maa baqiya maa baqiya min albanaat banaat الsulbi aw banaat اlbni uluaynka markay qaateen wixii soo hadhay muu la qaato ama bintu sulbi keliya niska markay qaadato niski soo hadhay yaa qaadanaya ikhwadii laabka ahaa asaguna muu dhaho kuwaan waxaan la wadaagaa hooyo oo maaniska soo hahay lala wadaajiyo ayagu xijbu istiraaba ku dhacay hadde kinaba waaris buu ahay waxaa ku fadhiistay xajbu xirmaan kuwana xajbu xirmaan baa ku dhacay waa laba xajbi maxaa ku diiday wuu yahay muxuu ahaan waaye wadaaddaa yidhi xajbu istiraaq waa xajbi almuhim sooxooy lagaama dhamaystir ma qada mise maada qadin anna gabar yaroo meel soo istaagdan baa dhunta ii gashay xoola waan qadan lahaa iga badaa gabadha yartay nimankan waalahay waxay qaateen waxay eeda siiya horaan baana wayla raaceene idan taasna waa masale ijmaaciya meydku hadduu bintu sulbi aw banaatu sulbi ka tago wixii ka soo hadhay akhiw ashiqaa ama laaba joogaan hee waladaa un um meesha wax kuma laha asma ladhaha lasnaa biummin waaxida may socoto taasna ma shaqayni taasna ma shaqayni suuradna waa inay ku soo siiyo wakadalika cinda alinfiraad fi اlkhwa hadduu ruux dhinto walaalo keligood ka tago walaalo keligood uu ka tago yaa wax qaadanaya bimacnaa mayd baa dhinta walaadoom keligii buu ka tagay soo ma xoolaha yaa iskale markaa fardan wa raddan walaadoom baa ku dhammaysa hadduu meyd dhigto ikhwa ashiqa ama laaba ka taga keligoodna hadduu cinda alinfiraad xoolaha dhammaysanayay cinda almushaaraka markii cinda eh, alfuruud markay la joogeen wixii u soo hadhay hooyo iyo soo reebeen waladaam inuu ku calyaqubo ikhwo le ashiqaana ay iska tagaan maxaa ku diideen lanna ashiqa idanfaradda way dhammaystaan kadalika walada um wuu dhammaystaa waxaan u jeedaa marka la soo gaabiyo oo suurada saddexaad ee naaqidada ah mayd baa dhintay wuxuu ka tegey wuxuu ka tegey waladaa muxuu ahaay waladaa um saddex ah ama laba ah iyo ikhwa ashiqa ah ama leab ah ciddii doona baa noqday ashiqa haddaan badan ka dhig waladaa um saddex ah markay qaataan ulukoodii maxaa soo hadhay uluaankaas ikhwada ashaqadaa qaadan bay dhaheen ijmaacan uludkay qaateen waladaa'umna ijmacan la wadaagi maayo fatanaaqadu so tanaaqud maa saddexaad bimacnaa mayd baa dhinta wuxuu ka tegey saddex ama laba oo xagga hoy ay ka wada dhasheen iyo toban ama saddex ama laba ay ka wada dhasheen aabbiyo hoyba ay wadaagaan waladaa'umka jamaacada uluii uluaanka soo haray kuwan hala siiyo ashiqada ah uludka maxaa loola wadaagi waaye oo loo dhigi waay waxaanoo dhanba caraweelay waa dhaya waa qasya la buri oday biiqee maladhaho walaalaa wadatin kulligiinba alastum biummin waaxida isku darsada war uludkaadii iyo ulutaynka iyaga u haray isku dhufto oo biummin waaid waxaa la cuslaatay sayidina cumar waman maca cafwan sayidina zayd waman maa waxaa la cuslaatay in casaba la qadiyo casaba inay qado marna afka buuxsatana dhaqan qaacido falaad lagu yaqaanayba ahayd marka hawshaasi yaan lagu khaldamin maxayu daliil waa masale daciifa jiddan wey ayib wax qawaacidulfaraa'id loo khilaaf nusuusta looga leexdana meesha kuma caddo ayib hmm. waa xoogo waa masale un tanaaqo ku jiro walcaalimu bay dhan culummadu qad yukhaalifu usuulahu likhaطa'in aw lijtihaad ninka caalimka usuushu lahaa buu garab mari karaa ama ijtihaad ku garab maro ama ha gafo ha sakati ha saawiyo sheekhu wuxuu uhi walow kaana badla اlakhi liabaweyn walaalka hooye aabbaad wadaagtaan meeshiisa hadduu joogi lahaa akhun liabin saqطa waa dhici lahaa muxuu dhici lahaa sabab aii wuxuu u dhici lahaa meesha hooya wa yaa lagu watami asago hooye lama wadaagaanba lianna waxaan walaalaha shaqada darka ku soo gelinaynay een lu'umka ugu qoorqabanaynay hooyaday ahay walaalka liabka ah iyo meydka hooyaba ma wadaagaan walada'a marka uludkood buuxay la dhaqaaqahayaan akh liaba lama wadaagi karo licadami اlqaraaba baynahum wax ka dhexeeyaba ma jiro waladaa'um iyo akh liaba maxaa ka dhexeeya col bayba noqon karaan laba qoysoo xiirxiira isku noqon karaan way kala tegahayaan masalada marka ijmaac baa la soo guuriyaa akha liabka inuu dhacahayo oo waxba dhexlaynin fi masأlaة اmusharaka ijmaca waxaa soo ibn cabdilbar fi اlistidkaar wakadalika albagawi fi tahdiib fi fiq الshaafici wadaadii dambe marka rimli iyo ibnu xajarna tuxfa iyo nihaaya kusoo guurshaan laakiin bikhilaafi اkhti iska ogow hadda liab meeshan wuu kuu qayda walow kaana badala اlakhi akhun liabin saqaa meeshuu ku yidhi ukhta liab hadday joogto masada way cawlmaysaa nin baa dhintay wuxuu ka tegay zaw islaam baa dhimatay ninkeed hooyadeed waladaa um laba iyo saddex ah iyo ukhta liab ah ukhta liab ah ayib markaa maslada way cawl bay aadaysaa zawjku nis buu leeyahay hooyada sudus bay leedahay waladaa um maxay leeyihiin ulu ukhta leaba maxay leedahay iyaduna maxay leedahay maxaad soo marteen ukhta leaboo keligeed noqotay ya sheekh cabdirasaaq ya wax waladu sulba maba sheegin musharakan marahaya haweeney baa dhimataanku udhi ninkeedii iyo hooyadeed iyo waladaa um iyo walaal aabba ay wadaagaan bay ka tagtay haye a meydka maxay u tahay ahlufarad wey ayado niskeeday qaadanaysa ayadoo dhici mayso haddii markaa dambe markaa dambe u akhlaaba la jooga akhi mashuumkaa ah inkaarta qaba weeye ayado il waa khto infiraadaye markaa waa ahlu farad waxayna doonaysaa niskeedii zawjna nis buu rabaa hooyo waxay rabtaa sudus waladaa um ulu mise way kuwa cawl macawl waa gaari doonta insha allahu tacaala laakiin ukhtadaa liabka ah hadduu akh liaba u yimaado casabay noqon hayaan warasidii horena xoolihii dhammaysatay oo sudus iyo ulu iyo nis baa meeshu bay noqdeen marka daadkaa qaadaya taa maxaa loo yaqaanaa waa akh inkaar qaba qumay weeye midkaasoo kale marka lama jeclo waa gaari doona insha allahu tacaala ayib hadday ukhto shaqiiqa joogtana ayada nis akhli abkaa ah meeshuu ka dhacay ukhto shaqeed soo istaagto niskeedii bay qaadanaysaa ila waa ahlufarad iyadu hadduu akh shaqiiqa u yimaadana waa musharako <laughs> dn soma aragtaan muharakadii wey uktal shaqiiqa hadduu akhliba u yimaado akhliga shaqiiqa u yimaado waa musharakada aan hayna baade musharakada aan hayna wey aynu ka soconne walow ijtamaca hadday kulmaan asinfaani labadii kooxood walaalihii ashiqada ahaa iyo kuwii laabka ah weeye hadda fakajtimaaci awlaadi sulbi caruur dhabarkaadi oo kulmay la tooyihiin ikhwa ashiqaa yaa lab iyo dhadigooda baa kulmay ama ab labadhe dugooda baa kulmay ama lab iyo labaweyn baa kulmay waxaad oola dhaqmi ka awlaadi sulbin kulantay iyo wa awlaadi ibnihi iyo wiilkaada ubadkiisii wiilkaada ubadkiisi waxuma dhaxli karaan inta ay joogaan awlaadu sulbi oo ku jiro dakar ayib awlaad libni waxay imanhayaan marka la waayo awlaad sulbi oo dukuur ku jirto haddii awlaad sulbigu ay eh, eh, way soo dargelayaan waad soo marteen awlaad eh, ibn way soo dargelayaan masaladaa daliilkeedu waa alijmac walow ijtamaca sinfaani fakajtimaaci awlaadi sulbin wa awlaadi ibnihi ijmac baa loo daliishadaa ijmaca waxaa soo guuriy alimaam ibn mundir fi kitaab اlijmac wakadalika ibn cabdilbar fi istidkaar ilaa hase yeeshee ana banaata alibni wiilkaada gabdhihiisu yucasibuhunna wuu soo casabaynaya wuu soo dargelin man fii darajatihina aw asfala banaatulibnigi ayib iyo wuxuu hadda kala qaadhayaa awlaad اlkhwa u kala duwahayaa ilaa hase yeeshe ana banaat alibni wiilkaada gabdhuhu dhalay yucasibuhunna wiilkaas soo dargelin gabdhaha asaga dale darajada ah man buu soo dargelinayaa fii darajatihina ayaga la siman xataa yuusan asag wada dhalin ilma adeertiisa kale la siman banaatilibniga kale dhan kale ka yimi iyo kuwa asaga labaratibniga ahaa waa iskugu mid fii darajatihinna aw asfala ama ka hooseeya ka hoosee fawqa maaha hadda wuu dargelin gabadhu markaa ugu adan yahay adeer buu ugu adan yahay bintu ibni ibnin wey asaguna waa ibni ibni buu taagan yahay adeer buu gabadha ugu adan yahay wuu soo dargelinaya wاlkhtu walaashu laakiin laa yucasibuhaa ma soo dargeliyo ilaa akhuuha walaalkeedba mooye marka waxaa kala tegey ibnulcibni iyo ibnulakh baa kala dhaqaaqay ibnulakh keligiibaa shabkaxsada maxaa yeele walaashii waaba raxim weeye bintulakh waa min alarxaam waad soo barteen amaa ibnulibni iyo bintulibni waa maxay midna waaba ahlu farad midna ana casabo xinihaweyne meesha taagan waa meeshuu ka cabiri jiray raxbidu walaysa ibnulakhi bilmucasibi man milahu aw fawqahu fi nasabi ibnulakh ma casabeeyo man milahu ruu asaga la sim maaa yeel waa bintlakh aw fowqahu eedadii waa camo camona waa eedana waa min dawi arxaam waad soo marteen dambe waa masale ijtihaadiya wax ijmaaca ama nasa ma helin sheekhu wuxuu yidhi walilwaaxidi midka waxaa u ahaaday oo min alkhwati aw ilakhwaati liumin sudus waa inuu soo maray walilwaaxidi midkii keligii ahaa oo min alkhwati walaalaha ka tirsan aw ilakhawaati ama e, gabdhaha walaalaha oo liummin hooyo kugu walaala asudus baa u ahaaday taa waad soo marteen waladaawam hadduu keligii noqdo ama lab noqdo ama dhadig ha noqdo sudus buu qaataa walitnayni labo waladauma waxa u ahaaday iyo fasaacadin laba wax ka badanba auluثu bay qaateen sawaaءun waxaa siman dukurum labkoodu iyo wa inaahum dhadigoodaa siman taasna qur-aanka laga qaatay ayb ijmaacna waa la soo guuriyaa ijmaaca ragga soo guuriyey waxaa lagu tiriya mxuu ahaay ibn mundar wakadalika tuxfahi nhaayana waa lagu soo guuriya maxaa yeelay waladaaqunku labkooda iyo dhadigooda waxaa loo simay macna ma aha iska bilaash ma aha waxaa loo simay rixin bay wadaagaan midka labka muxuu dhihi meydka hooyadii baa dhashay gabadha maxay leedahay hooyadii baa dhashay maxaa inoo waxay isdheer ma jiro wey liannahum yashtarikuuna fi اraximi fastawow kalabawayni maca alwalad wayna sinaadeen sidii labada waalid oo kale meydka hooyadii aabbihii markuu farac waaridoo lab joogo maxaan dhihi jiray sudus wada qaata maxaa yeelay aabbihii aabbaad wadaatihiin waladaaminku lab iyo dhadig waxaan leenahay haddaad badan tihiinna wadaaga sinta hadduu mid yahayna lab iyo dhadigyoonnu suduskan unbuu qaadan maxaa yeele hooyo iyo hooyo unbaad wadaagtaa laakiin waxaa ibn cabaas laga wariyaa أنhu kaana yufadil الأnثى min walad الأmi calى الذakr وhadihi غariiba maxaa lagu yaqaana bab الفaraa'id inta badan labku u wax bursada asagu ibn ibn cabaas waxaa laga wariyey kama fi tacliiqa لأbi طayb الطabri التacliiq الكubrى لأbi طayb والمحلى بن xaزm والmغني بن qudama saddexdaa kitaabba waxaa ku yimid ibn cabaas inuu qabay waladaumka labka iyo mid ka dhadig waxaa loo badin xoolaha ka dhadig oo hawl cusub weeye marka ijmaacii ibn mundir iyo nihaayaha iyo mxuu aha tuxfaha ku yimid xoogow markaa warkaasaa ku jira waladaumku maadaama hadda la simay masaa'il toddoba ah bay warasada kale kaga duwayn baa la sheegaa masaa'il toddoba ah laakiin hadda wax yar aan ka sheegay toddoba masalo bay ku khilaafeen warasada waa niman gooni u taaganoo imtixaana midda koobaad almuqaasama bisawiy lab iyo dhadigoodu inay si siman wax u qaybsanayaan oo aysan wax kala badsanaynin way kaga duwan yihiin ahlu faradka kale midda labaad yariuuna maca man yadluuna bihi axadkay ku soo dargaleen yayba wax la dhexlahayaan waaba imtixaan hooyadood bay dalka kusoo gelhayaan waxay leeyihin wiilkan waa walaalkan gabadhan dhimata waa walaashaan oyaa dhalay hooyadan hadda hooyadiin baa joogtay iska taga yeeli mayna kuleeyihin hooyadii aad dalka kusoo gasheen baaba noole wa kullu man adlaa biwaasitatin saqata biha maxaad soo tidhaahdeen walad alum tii weeye yariuuna maca man yadluuna bihi midda labaad saddexaad cafwan yuxjabuuna bicasabaati man yadluuna bihi hadi ariiba ruuxay ku soo dargaleenna xijaabi mahayo kay ku soo dargaleen casabaadkiisa baa xijaabi soo dhib ma aha ruuxay ku soo dargaleen casabaadkiisii ayaa xijaabaya oo ya maxaa ka mid a ibn اlbn hadii lela ka warrama ibn ib haddii la helo awow ka waram ayb aafada marka meesha talaxa hooyadii ay ku soo dargaleenna ma xijaabayso hooyada casabaadkeedii qaybo ka midana ayaga bay xijaabaysa hadihi اlmushkila ayib ibnu ibnigeedii geedii oo meydka ibnigiisii ibni ibnigiisii waxaad ujeedna waa ibn اlbni kaasa wuxuu noqon karaa casabo alummi oo xijaab haya waladaa umya wixii la halmaala midda shanaad afraad cafwan yudluuna biunha wayariuun maxaynu soo maray yudluuna biunhaa wayariuun dhadig bay ku soo dargalahayaan ayagoo lab ah waana waa dhaxlayay taa waxay u laabanaysaa markay lab yihiin qaybtooda labka ah umka labka ah, wuxuu ku soo dergelhayaa biunثى wayari الذakr الmunfaridu minhum kalunثى اmunfarida ay mushkilo kale الذakr الmunfarid waa kalunثى اmunfarid walada um keliga oo lab ah iyo walada um keligeed oo dhadig ah waa isku wax ahlulfaradkana hawlaha laguma yaqaano aduu ilaa toddoba masalo yaa laga soo dambal afarta mise shan baynu sheegnay shantan aynu ku dayno wاlakhawaatu liabaweyn akhawaadka gabdhaha aad hooye aabbo wadaagtaan aw liabin ama aad isku aabbaha tihiin maca albanaati oo gabdhaha dashe la jooga iyo wa banaat اlibni gabdhaha awowga u ahayd casabatun weeye casabadana wayba iman doonta saa shekh tacriifin doone casabada waa laba casabatun biالnafs wa casabatun biاlghayr wa casabatun maca اlghayr casabatu biالnafs waxaa noqonaya axad walba oon ka ahayn zawj iyo walada um wixii rag ahaa raggaynu soo maro oo dhan waxay noqon karaan casaba binafsi bay noqonayaan ninkii iskii isagu wax u qaata waxaan ka hayn zawjka iyo walada maxaa inoo hadhaade raggu mayqay ahaayeen haddii la faafaahiyo shan iyo toban bay ahaayeen shan iyo tobankii ragga ahaa waxaan waladaa'um ka ahayn iyo zawj maxaan ka dhigaynaa casaba binafsi bay noqon karaan labadaasaa qaybsay midna casaba binasab midna casaba bisabab casaba bisabab waa muctiqa casaba binasabna waa intooda kale ila saddex toban ba soo hadhay muctiqoo casaba bisabab ka bixi maxaa soo hadhay labaiyo tobanka kale waa casaba binafsi oo weliba binasab ah taa waa iska dhabyar tahay casaba bilayrna casaba bilkhayr waa kuwaan ku soo maray dadkii niska qaadanhaya weeye banaadkii banaatulibnigii akhawaadka shaqiiqada ahaa akhawaad liab waa afartaa afartaasi hadday lab la joogaan gabadhaadibaa wiil la jooga aad dhashay walaashaa walaalkaabaa la jooga gabadhaad awood tahay wiilaad awood tahay la jooga idan markaasi lidakari milu xadi lunsa waxu qaybsanaya casabatun way kalikhwati bay la tooyihiin tayib casaba bilkhayr taasaa la yidhaahdaa xadiidka cabdillahi mascuud baa loo daliishadaa adika abdillah bn mascuud ayaa loo daliishaday soo martay fi saxi bukhaari soo ma garanaysaan waana hariib waana hariib markay casaba ay yihiin bilkhayr waa hariib hariibku wuxuu kaga jiraa wa daatu fardin takuunu casabatan min hayri dakarin macaha hadihi اlbaliya iska ogow usuul faraa'id iyo qawaacid laguma hayo daatu fardin ruux fard wax ku qaadan jiray bint sulbi baa joogta iyo nin baa dhintay ka tegay walaashii oo aabbihii hooye ay wadaagaan iyo iyo gabadhiisii maxaan leenahay gabadh nis bay qaadanaysaa ikhwaduna waa casaba bilkayri wixii kale qaadanaysa ukhto maxaa laisku ogaa inay mar nis qaadato idanfaradan hadday laba yihiinna ay hulitaan qaataan hadday ragla joogana ay lidakari u qaataan huna waa maxay waa daatu fardin takuunu casabata min gayri dakarin macaha aabbo mar fard ku qaadan jiray marna casab hadde lab buu markay casabo noqon jireen kale bilkayrna e waa maca dakar tan waa casaba maa alkhayr aan khaldinte macda inaad iga qabataan wey alakhwaat maca albanaad waa casaba maca alkhayr alakhawaat wاlbanaat maca ikhwatihinina waa casaba biاlkhayr tan macadaan rabaa midda macada waa min algharaa'ib xadiidka waxaan ka ayn looma hayo wax daliil ah oo xadiidka aan ka ayn looma hayo aan ka socon intaanan ka bixin cashirka caw waa dheereeyey hal masale aan ku daro oo xadiidkaas iyo fatwada sayidina in mascuud dhaawacaysa oo asaga ka sugan ibnu mascuud wuxuu yidhi hadduu ruux dhinto oo laba gabdhooduu dhalay uu ka tago iyo banaatu ibnin uu ka tago iyo wa banii ibnin uu ka tago banaatulibni waxba dhexli maayaan buui waxaan xoolaha iska leh baniinkaa iska leh hadihi almushkila nin baa dhintay wuxuu ka tegey laba gabdhooda uu dhalay iyo gabdho uu u yahay oo wiilkiisu dhalay iyo wiilal uu awow u yahay oo wiilkiisu dhalay bani ibnin iyo wa banaatu ibnin iyo bintaa sulbin waa ay fahanteen labada gabdhoodoo binta sulbiga maxay leeyihiin uluaan uluaankaa wixii ka soo hadhay oo uludkaa waxaa qadan buu qabaa sayidina mascuud bani ibnin baa qaadan banaatul ibniguna way dhacahaya calaa qiyaacidatihi waa in la yidhaahdo soo ma aha hadday ukhto shaqiiqaa joogto bintulibnina joogto bintulibnina eh, mxua ah, bintu sulbina joogto in la yidhahdo soo ma ahayn nisfu wa libinti libni sudusu takmilatan liuluayn maxaa soo hadhay uludka soo hadhay casaba allaahun sahalo maxaa yeele haddaad tidhi labadii gabdhoodee dhashee sulbigaada ah waxay leeyihin uluayn wixii soo haayana waxaa qaadanhaya wiilasha aad awowga u tahay banilbaniin baa qaadan ee banaadku sul waxba qaadan mahayaan oo xataa tan aad dhihi weyday ayadoo casaba bilkhayr ah aad dhihi weyday lidakari milu xad ilunhayeyn haween soolama ah sidee baad ibnu mascuudo oga dhigtay casaba maca alkhayr ishkaalka waad fahanteen baan aan ka socdo sidaa uu qaba hadda ibn abaas ibn mascuud laga soo guuriyey waa sida uu ku tegay abu thawr waana daahir اkitaab la socda hadda daahir اkitaab wey maxaa yeelay ahlufard waxaa ahaa bintaa sulbin baa uluaynki qaatay famaa baqiya falwlىa rajuli dakar waa in baniil baniil bas ay qaataan hada daahir اkitaab daahir الsunna warkan dambe ibn mascuud ma weerari kartaan banaatu sulbiga ulooyinka ma dhammaysteen maxaa soo haray ulu falwlaa rajuli akr bayn banin baan siiyey bu maxaad ka leedihiin ya <laughs> wallaahu alam xaggee marahaye anna maysarka wa banaat اlbni casabat weeye kalkhwati marka waa casab maca alkhayr fatusqiطu waxay ridaysaa ukhtun liabawayn walaaشhaad aabbi hooyo wadaagtaan waxay ridaysaa oo macal binti la joogta alakhawaati labin bay ridi baybaxma dhaxashahade akhawaadka liabaweynka aw liabin hadday macal banaad la joogaan ow banaatilibni waa casabatu maca alkhayr oo kuwaa banaadka waxay soo reebaan waxaa casabaynoo qaadanaya akhawaadkii liabka ama liabaweynkaah fatusqutu haddaba hadday sidaa tahay ikhwatun liabaweyn waxay ridaysaa macal binti la joogta ile hoolay dhammaysatay alakhawaati lamin bay ridaysaa hadday markaa aysan helin weeye akhi mubaaraga ahaa laakiin akh mubaarak kaa socon mayso hadday bintu sulbi qaadata nis nis kale maxaa qaadanaya ukhto shaqiiqaa qaadan kuwaana way xijaaban yihiin bahinbaban dhaxasho weeye waana iska tegayaan wallahu aclam